بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku jiri jirnay kitaabkii allumac waxaan ka hadlaynay baabu bayaan maa yadulu calaa sixati alcila cilada waxaa kutusahaya inay saxiix tahay ayaan kusoo jirnay laba darbi buuna ka soo dhigay darbigii koobaad waa noo soo dhammaaday oo ku saabsanaa dalaalada uu kutusahaya ciladu inay saxiix tahay qowl llahi caza wajal wa qowl rasuuli calayh salaatu wasalaam wa afcaalu rasuul calayh salaatu wasalaam walijmac intaa waa ka soo baxnay intaa waa ka soo baxnay hadda darbigii labaad yaalkan ka bilaya faslu وأma الضرب الثاني nooca labaad sooma min اdliili adiladii kamida min adliil ka mida calىa صxaة الcilati ciladu inay صaxiix tahay fahuwa اstinbaaطu waa la soo bixid wey istinbaط bimacna istikraaj waa soo sheegnay in badan wadalika waxa weeye min wajhayn buu ka ahday istinbaadkaasu min wajhayn laba waji uu ka ahaaday oo wax lagula soo baxo oo lagu sugaa wey abwaabtan waa muhiim wuxuu ku yidhi axaduhuma midkood waxaa weeye attaiiru waa saamayn iyo raadayn wey inay cilada iyo sababka iyo macnaha meesha ku jira taiir iyo saamayn iyo raad iyo munaasabo iyo macno waa inuu ku leeyahay xukunka lagayahay waani mid kale asagaa fasiri doona tairka wa laga wado midka labaad waxaa weeye wajhaynka ka mid a shahaadatu usuul usuusha inay u markhaati kacdo oo u markhaati furto qiyaaskan iyo hawshan aad dhisayso iyo ciladan aada wado cilada iyo macnaha iyo sababka aad wado waa inuu u markhaati furo alusul waa inuu ka markhaati kacdo tira alla waa sax ciladan usuushan hadda waan soo marnay alkitaab wasunna walijmac baa laga wadaa xataa qiyaaska laftiisi waa soo gelahaya qiyaaska laftiisi waa soo gelahayaa weye oo qiyaaska marka adu qiyaas wado xataa qiyaas ahaan iyo markaad maskaxda aad ka shaqaysiiso ood fakerto qiyaaska inuu saxiixi waad fahmaysaa tuaamasa marka taasa ususha laga wadaa waana soo mar wuxuu ku yihi faama ataiiru saamaynta iyo raadaynta soo ma aha waa kana saa ku fasiray fahuwa waxaa weeye an yuujad axukmu xukumkii waa in la helo biwujuudi macnaa macna helitaankiisu an yuujad axukmu xukun baad heshay ukun ama xalaal noqdo xaraan noqdo wuxuu raba noqdo kala qaadis male maxaa lagu helahayaa biwujuudi macnaa macna markuu joogaa xukunkii la helaya kan marka maxaa loo yaqaana addawaraan midki waa iska daba wareeg marka xukunkii la helo eh, cilada marki la helo xukunka waa la helahaya ciladii markii la waayo xukunka waa la waayahaya ay ama dardu alcagsu waxay dhihi jireen fayaqlibu waxaa qaalib noqonaysa oo badanaysa oo xoogaysanaysaa cala danni malahaaga iyo daniga iyo fikrigaa waxa ku xoogaysanahayo annahu macnuhu annahu macnaha way la socaada biwujuudi macna son uma dhihin annahu macnuhu liajlihi asaga daraaddiis liajlihi asaga daraaddiis buu habata sugnaaday weeye alxukmu xukunku sugnaaday wey waxaa qalbigaaga masaxa marka kusoo degdegaysa oo qaalib noqonaysa xukunkaanu inuu ku sugnaaday oo ku taagan yahay macnahaas asagaw lann markii macnihii leel xukunka waa la helaya markii waaa la yihaa macnihii labada xukunka waa la waahaya ayb wayucrafu waxaana kaa lagu garanhayaa weeye wayucrafu daalika oo wujuudkaas iyo helitaankaas iyo waahidaas waxaa lagu garaa min wajhayni laba wajho wey laba waji ayaa lagu garanayaa axaduhuma midkood waxaa weeye bisalbi bilmanci wey salbi bimacnaa ama nafyi aad tiraado bisalbi bimacnaa annafyi manaa waa in la waaye wey salbi macnaa waa nafyi waad garanaysaan dee la haddii la yara waxaa lagu leeya waa saaliba waa lagu oranaya waa mid wax diidaysa wey salbi waa bimacnaa nafyi iyo walwujuud iyo helitaan wey axaduhumaa bisalbi walwujuud wey bisalbi ay binafyi iyo walwujuud ee hubuut wey oo macnaheedu maxay tahay markii ciladii meesha laga nafyiyo oo laga waayo oo salbi ah oo nafyi ah xukunkiina waa la waayayaa ciladii markii la helo oo hubuut iyo wujuudana xukunka waa la helaya marka asalbi marka waa wada socdaan wey ma kala haraan wey ma kala faaruqaan wahuwa waxaa weeye buu ku yidhi wahuwa midkaan asaga an yuujada waa in la helo alxukmu wahuwa de manaha ciladii wey ama salbigi ciladii waa in la helo an yuujad axukmu xukunki waa in la helo biwujuudihi biwujuudi dalika alwaصf bidalika almacna in lagu helo mani lagu helo sidaa weeye wayazuula waa inuu suulo xukunkii wayazuula waa xukunki waa inuu suulo lo meesha ka baxo bizawaalihi ay zawaali macna waa iska dhab yeeli midkaanu wahuwa an yuujad axukm xukunku waa la helayaa biwujuudi biwujuud macnaa biwujuud اwaصfi biwujuud اcila ayaa lagu helhayaa wey wayazuulu waa suulaya waa baabay waa la waayaya xukunkii wey wayazuul xukm xukunku waa suulaya meeshu ka baxaya wey bizawaalihi bisawaali macna wabisawaali sabab wabisawaali cila midkaa tiraahdo waa suulahaya wadalika tusaalaha dhegeyso wadalika waxa weeye marka midkan oo soo ujeeda saaxibuxaashiyadun waa isaga leh wayusamaa bidawaraan baa lagu magacaabo bidardi walcagsi baa lagu magaca sax waa labada waa lagu magacaabo runtiis markaad tiraa bidawaraan maxay tahay waa iska daba wareegooda oo maxay tahay wareegu markii cilladii la hela xukunka waa la hela markii cilladii la hela xukunka waa la waayo so laisma wareegin waa laisla wareegay ayib cagsi bidardi walcagsina waa la yidhahda oo dardigu wuxuu noqonayaa hubuudkii buu noqonaya addardu huwa thubuut wey walcagsuna wuxuu noqonayaa salbigu noqonaya la soco bisalbi walwujuud soo kumuu dhihin markaad marayso aad rabta dhinac kalena udhigto waxaad leedahay biardi ay bihumuud sugnaansho wey walcagsi waxaa wey nafyi wey waa la waayo waa cagsu macno kula macno noqonaya ayb kutub usuulna saasaa u badan in lagu yihahdo qiyaasu dawaraan inuu yihahdo ama qiyaasu tardi walcagsi yihahdo saasaa badan wey wuxuu ku yidhi marka wadaalika waxa wey midkaan mil qowlihi weeye uu yihahdo qofku uu yihahdo qaa'il baa wuxuu yidhi fi lkhamri khamradii wuxuu yidhi inahu khamradu inahu khamradu sharaabun horta waa cabitaan fiihi dhexdiisa waxaa ku jirta shiddatun shiddo ayaa ku jirta weeye iyo abrun iyo xumbo iyobaa ku jirta weeye muribatun ay muskiratun wey qofka waalaysa oo khafiifinaysa w muriba waa tan soo marray in badane waa qofka way khafiifinaysa oo way waalaysaayo maalayacni qof ka dhigaysaa bimacnaa muskira baa kaaga filan inaad tirahdo fainahu shidadu fainahu sharaabka cafwan fainahu sharaabku qabla xuduudi shidati shiddadu intaysan soo darin iyo abuntan iyo xumadaan iyo urkaan iyo shiirkaanu kaana xalaalan buu ahaa wey ile muxuu ahaa biyo iyo waxay ahaayeen timir ama biyo iyo cinab weel lagu wada shubay bay ahaayeen xalaal bay iskaanyaye hadda labaad isu geysay biyo la cabahayey iyo timirtoo la cunay haddaad weel isugu geyso de waa xalaal wax dhibu ma jiro wey marka wuxuu kiri fainahu sharaabku qabla xuduudi shiddati intaan shiddadan abruntaan iyo sarqaanku ku imaanin kaana xalaalan xalaal bay waa banaanaa wey xaalad waa mida xaaladkood waa taas wey uma intaas ka bacd xadaa xadaثat waxaa soo dariday weeye ashidaةu shidaa timid waa abriyey waa xumbiyey waa shiiray balaayu dhigayba waa lagu sarqaamayba maxaa l faxaruma xaaraamu marka noqday xaalad labaad faxaruma xaaraambun faxaruma sharaab wey sharaabka xaaraan buu noqday wey waa marxalad labaad marxalad hore xalaal tii labaad xaaraan marxalad saddexaad uma zaalad waa suushay weeye alshidatu adaygii iyo urkii iyo shiirkii abrintu waa suushay faxalla markaasu banaanaaday hadda marka maxaan helnay xaaraamtu waxay la wareegaysaa he maca shidda wey lannu shiddada intaan la heli xalaal buu ahaa markay meesha ka baxaan xalaal buu noqday ay xaaraamtu markay la taagan tahay maca shidday la socotaa fa culima waxaa la ogaaday weeye annahu shiddadu huwa alcillatu inuu yahay ah, annahu annaha in la yirahda ka ficnaan lahayd faculima waxaa la ogaaday annahu shiddadu huwa alcillatu in cillada yahay baa la ogaaday marka wey ciladu tahay iyo mushkilada balaayadu inay tahay ciladii baa la ogaaday wey ana alxukma laabudda lahu min cilahu inuu cilo le waa laga maarmaan cilo kalena ma hayno waxay ku leeyihin dawaraankaano kale lakin markay tahay iska fiir weliga haddii cilal badan jiraan oo mid meesha ka baxo tii kale uu ku taagan yahy dee taa ma soo gelayso misaalbixiyan shiraasi keyrkiis xagga usuuliyinta ku badan waxaa noo timid bay yiraan tusaale nin baa noo soo galay anigu hadda masaajidka fadhina nin baa noo soo galay markuu soo galay nin annaga naga mid a inta saa u fiiriyey oo xanaaqay oo wejiga kaduday wuu baxa baay ninki waa tegey ninkii waa iska tegey waan ogaan ninkan maaa ku dhaay muxuu ukacay haddana maalin dambaa isagoo casharkii dhegaysanaya ninkii baa soo galay wuu fiiriyey waaba xanaaq waa iska baxayo waan yaaban warayse wau jiraan maaa labaa nin maaa ka dhexeeya maalin saacad baa ninkii soo galay xerowgii waa fiiriyey haddana iridu ka baxay casharkii waa ka tegey hunaa markaan hawshaa aragnay ninkaan markuu soo galay ninkaan inuu xanaaqo iridda ka boodo maxaa cillaha noo muuqda marka hore wuu deganaa cashar uu dhegaysanayey markuu ninkaan soo galana he waa xanaaqo waa boodo cilada maxaan fahanay ninkan inuu ka xanaaqayo ka xumaanayo he ninka asaga cilow markuusu ninkaasu joogin cashig waa dhegaysanaya markuu soo fariisanaya waa boodahaya marka taa waxayna tusaylayo daahir ku tahay ninkan unu dhibsanaya ninkaa qaab kalo asagoo dhibsan asag taalla laakiin ka warran bay dheen haddii laba nin ay soo galaan ama saddex nin oo isla socdaa soo galay saddex nin uu fiidiyey wuu kaca haddana maalinkay saddexdii laba isla socotaa soo galay haddana wuu kaca haddana hadhow marka nimankan uu ka kaca ninkaan u ka cararahayo ninku ka cararahayo nimankan midku yahay ma garan karno miyaan garan karnaa miyaan dhihi karnaa waa hebel ninkuu nacebiyo ka cararaya ma dhihi karno waa in asaga istifsaar la weydiiyo wal war maalba waad cararteen waad kacdaay horta nimankaan midkaad kurtigood maad dhibsanaysaa mise mid baad dhibsanaysaa taa macnaheeda waxaa tusaale uu yahay wey haddii xukunka la helo maca alcilla maca almacna la helo maca alwasfi la helo waxa weeye asaga shay kalena uusan jirin oo shay kaloo meeshaa joogaa uusan jirin asagaas ku taagan yahi laakiin hadday dhowr shay yihiin hadda waa in dhowrkaa shay la baaro oo la rogrogo keebuu ku taagan yahay ma kurtkooduu ku wada taagan yahay mid mugoonu ku taagan waa in la wada baaro saasaa laga wada marka faculima waxaa la ogaada annahu inuu yahay weeye shidadu <coughs> walcilatu inuu cilada yahay ayaa la ogaado leanna xukunku cilla ku tahan waa laga maarmaan taa waa iska dhib yahay dawaraan ama tard walcadfu waa iska dhib yahay alxukmu yaduur maca cillatii wujuudan waxadanan waa masale waa masale la yaqaano wey xertu taa waa ka adag waani wax kalaha noo daran waani midka labaad waxa wejiga labaad bitaqsiimi wey taqsiim taqsiimka kutubuusul de waxaa ku qoran asabru wataqsiim baa ku qoran kutubuusul waxaa ku qoran bisabri oo siin awe bisabri wataqsiim sabrintuna waxaa weeye maxaa la yihaahdaa ama waxaa ku qoran marka qaarkood aljamcu baa in la yihahdo aljamcu in la wax la jamciyo oo macnaheeduna muxuu yahay xukunkii masalada kuu timid awsaafta iyo macaanida iyo cilalka ku jirta meeshaas ee asbaabta ku jirta jamcinaysa tujmic waad jamcinaysa meel baa isugu keenaysa markaad jamciso hada huwa maxaa la yihahdaa Eh, aljamca ah, taqsiib waxa loo yaqaan ataqsiib ah, waa inaad wax o dhan jamciso eh, ama eh, maxaa la yidhaha jamca ama taxsiilka loo yaqaano kabacdi maxaad samaynaysaa sabri baad samaynaysaa sabriguna muxuu yahay mid walba waad fiirinaysa mid walba gooni waad ufiirinaysa waxaad leedaha macaanida meeshan meeqa macnaa ku jira tusaale ahaan toban baa ku jirta tobankaa markaad jamciso oo tiraada intaasoo macnaa meel suurtagalka meel isugu keento sabri baad ku samaynaysaa mid walba waad moolinaysaa mid walba waad kasbaynaysaa waa fiirinaysaa sabrigana asalaam waxaa laga keenay dhakhtarka markii loo keeno qof dhaawac oo nabar ku yaalo ayuu intuu bir soo qaataa ama qori qoran oo nadiifa ah, ayuu meesha gelinhayaa wuxuu fiirinhayaa jarxigu intuu dhaawaciisu hoos jiro markaasuu leeya intaasoo sentimitir ayuu jirxagana qodan yahay waa sabri waad ogaatay nabarku intuu hoos qodan yahay hadhow markuusaal waa la daaweyn intaasuu nabarkaanu qodnaa intaasu geela ka waajabaysa la ohanay culimaduna de waa isticmaalaan maxkamada waa la isticmaala marka tii baad samaynaysa maxaad samaynaysaa cilalkii baad fiirinaysaa mid walba waad dhakhtarinaysaa waad fiirinaysaa waad kasbaynaysaa tusaalahaan markii masage lagu keeno raba in lagaa gada amaad inaad gadato maxaa lagu sameeya kasba soo laguma sameeyo saasaa bir loo gelaya yar oo caaradna baa loo gelaya dhowrxan baa ka soo baxaysa waad fiirinaysaa waad ursanaysaa gawska saaraysaa inay cusub tahay inay duug tahay inay inay xash ayno waxaad fiirinaysaa kasbaasa ku samayna waxaan inay celininkaad fiirinaysaa tusaale ahaan daayib wixii marka aan cillo u suurtagelin daaqadaad ka tuuraysaa waad daadinaysaa mid iyo laba iyo hal wixii kuu soo har oo cillo u subama kaasaad soo reebaysaa xukun kalaasaad ku xiraysaa taas w wa laga hadlay marka bitaqsiim saasa la taqsiim marka waa inaad jamci waa inaad samayso waa jamci taqsiim waa inaad jamci samaysa la soco qaybin waa inaad wixii jamciso isoo celelka isu keento ayib tusaalaha iyo usuuliyadu ficiyan kutubda aad ugu qoran waxaa kamid ah ku arkaysaa ninkii caraabiga ay nabiga alayh sala slam u yimid oo maalin jamca maalin rabadaana ka eed sheegtay inuu xaaskiisi ku dhacay waxaa leey ninkaasu caraabigu ahaa waxaa leey ninkaasu waa aad bu u murugaysnaa waxaa leey timuhu rifahay waxaa leey garku rifahay waxaa la yidhi xaaskaygi baan u galmooday bu eh, rabadaan buu sheegay intaasoo war buu sheegay ninkan marka waxaan fiirinaynaa cilalkaan fiirinaynaa kownuu caraabi u yahay waa meeshaa lagu sheegay kownuu u yahay aada murugaysnaa meeshaa lagu sheegay kownuu u yahay maxaa eh, la yidhaahdaa inuu garka rifaahiyey timaa rifahay meeshaa lagu sheegay kownuu yaxaasisan u gala meeshaa lagu sheegay kownuu rabadaan baa meesha lagu sheegay intaasoo macnaha taala xukunkutee ku xiran tusaale ahaan hadduu noo yimaado nin reer magaala ma waxaan leenaha xukunka reer haduu yaala reertaga baxday nin baa noo yimid waa iska faraxsan waa qoslahayaaba haye maxaan leenaha war adigu ma xanaaqsanide war iska tag xukunka nin xanaaqsan buu yaallaa haye mid kalea noo yimid oon garka iyo timaha rifayn waxaan leenaha war adigu garka iyo timaha maad rifayn war iska tag miyaan dhahaynaa maya waa in cilka la jamciyo waa inaan waxaan cillo maxaa u suurta waa markii la uriy wadaadada ay ururiyaan waxaa ka soo baxday kownahu xataa macnaha waa cililka ka mid ah, a iyo awsaafta xaaskiisa inuu galmooday hadduu zinaysta ka war hadduuba zinaysta asagoo rabadaan ku jir walciyaadu bilah iyuu zinaysta ma waxaan leenaha war ninkii xaaskiisa u galmooda ramadaan yaa soon ka jabaayaa kafaare laga raba adigu maadaama zinaad ku dhac lagama raba orhida kama imaan rahayna maya waxaasoo dhan waa la daadin waa la tuuri inta la fiiriyo yaa laleeyahy tan kuma xirno oo tan kuma xirno maxaa soo haray kownuhu uu yahay qof saa'ima oo ramadaan galma sameeyo caraabi shuqul kuma le xanaaq shuqul kuma le garla tifar shuqul kuma le maxaa la yidhaahda xaaskii shuqul kuma le maalin ramadaana inuu galmooday baa xukunku xiran yahay marka maxaan samaynaa hadda jamacna awsaaf kabacdi maxaan ka soo reebnay hal mid baan ka reebnay inta kale waa daadeen taas waa laga hadlay marka waani bitaksiim weeye wahuwa an yubila waa inuu buriyo wey markuu jamciye kabacdi wey hadda eh, ibaalka la socon imaanay la soco markuu jamciye kabacdi yati ibaal wey laakiin asagoo waxba jamci ma ibaalin karo wahuwa waxaa weeye taksiimku an yubila waa inuu buriyo mujtahidka iyo caalimka waa inuu buriyo kula macna macno kasta waa inuu buriyo oo fi اlasli asalkii ku jiray asalkii laga cilo qaadan laga qiyaas qaadan hadda la soco ilaa waaxidan hal mid maana inta kale waa inuu buriyo sida hadda xadiiskan ku miaalinay toban wasi meesha dad soo aruuriyey oo mid walba gooni u kasbeeyey ayuu daadiyey kurtigood hal mid buu ka soo reebay an yubطila kula macna fi اlasli wey ilaa waaxidan hal macno mooy inta kale waa daadiyo waa buriyo fayuclamu markaas waxaa la ogaanaya annahu waaxidkaasu huwa alcilatu in asagoo cilo yahay mar hadduu intii kala tuuray oo yidhi intaan cillo uma suurta uma cuntama maxaa la yidhahdaa laa'iqna umaaha ou daadiyey culima waxaa la ogaadaa annahu alwaaxidku inuu yahay huwa alcilatu inuu cilladii xukun ku taagan yahay inti kale waan daadinay waxaan soo reebnay kownahu yahay ee jimaac fii ramadaan u yahay baan soo reebnay wadaalika kaasuna waxaa weeye mila an yaquula waa inuu yidhaahdo qof baa wuxuu yidhi yaquula qaa'il qof baa wuxuu yidhi ama nin mujtahida wuxuu yidhi ama wax qiyaasanahay ama kula doodaya wuxuu yidhi fi lkhubsi wuxuu ku yidhi xagga rootigii iyo kimistiibu wuxuu ka yidhi inahu khubsigu yaxrumu xaaraan buu noqonaya fiihi dhexdiisa ariba ah, xaaraan buu noqonaya riba macnaa gasho wey inahu yaxrumu fiihi dhexdiisa waxaa dhacaysa riba riba dhacaysa wey marka xaaraan riba riba gasho wey riba markuu yidhi waan waa gashaa waxay noqonaysaa marka inaan dib ugu foofno oo u baarno oo jamcino sababka ribanimadan keenay muxuu yahay tii baa marka hadda laga hadlaya falaa yakhlu kama marnaanaya marka khubsigu ima an yakuuna inuu ahaado ama taxriim falaa yaqul kama marnaanayo taxriimku ima an yakuuna inuu ahaado lilkayli in la miisaamo haye aw liطucmi in la cuno haye aw lilwasni in la miisaamo saddexdaa baan ka helay markaan dib ugu noqonnay saddexdaa macnaa noo soo hartay ima alkayl wa ima alطucm wa ima alwasn saddexaasaan helnay saddexa haddaan helnay waa inaan fiirino keebuu ku wada xidhany ma labu ku xidhany midbu ku xidhany saddex bu ku xidhany waa inaan fiirino waan baarayna uma intaas kabacdina yubin wuu burinahayaa mujtahidku wuu burinahayaa binaqdi de waxa la yihahdo an yakuuna inuu ahaado taxriimku lilkeyli buu burinahaya waa diidaya wuxuu leey keyl horta ma aha cilladu keyli maaha oo maxaa dhacay wuxuu leeyaha waxaan helaynaa waxyaalo la kiileeyo ee oon taxriimna uusan ku jirin baan helaynaa waxaan helaynaa tusaale ahaan intaad dukaamada tagto yaa waxaa lagaa gadayaa masaabiir baa lagaa gaday markaasa lu le meeqa kiilaa rabtaa markaasa waa leeda waxaan rabaa laba kiilo masaabiir waa lagu saaraya haddaan hadhow laakiin laba kilo masaabiir isku bedelanayno riba ma gasha hadda la soc huna marka maxaa noo soo booday inaysan ku xirnayn cilladu inaysan ku xirnayn hee kayl baa noo soo baxday waxaan leenaha mar hadday noo soo baxday oo macnaha ashyaa badan baa la helaa weeye oo la kiineeyo oo taxriimna uusan ku jirin baa la helaa sooma badna aa badan tahay mar hadday saas tahay waxaa weeye saliid baa la kiileynaya caanaa la kiileynaya ciid baa la kiileyey masaabiir baa la kiileyey rinji baa la kiileyey maxaa le shamiitaa la kiileeyey haddana taxriim kuma jiro xalay naga tuurbaal marka kan uma ah cillo haye wasnigii baa kuu yimid wasni baa kuu yimid in shaygii la miisaamo haddana wasnkii baan fiirina waxaan helna ashyaa badan oo la miisaamo wasni la saaro oo haddana riba aysan ku jirin baan helnay hunaa marka wuxuu yidhi waxaa u ii soo baxday in uusan xukunku ku xirnayn wasniga iyo he usan ku xirnayn kaylka usan ku xirnayn maxaa ii soo haray ucmi baa ii soo haray ucmi baa ii soo haray fa yuclamu marka waxaa la ogaan annahu maxaa leeya taxriimku liطucmi inuu yahay taxriimku inuu yahay liucmi baa noo soo hartay labadii kale waa burinay kaylkiina waan burinay wasankiina waan burinay labada daaqadan ka tuurnay labada daaqadan ka tuurnay marka fayuclam waxaa la ogaan anahu taxriimku liطucmi inuu yahay wey cilada iyo sababka maxaa la yidhaha khubsiga uu taxriimku oo macna waxaa weeye khubsi ma kala badsan kartid markaa soo boodayso khubsi ma kala badsan kartid inaad isdhakayso ayaa waajib kugu noqonaysa saas noqonaysaa marka saasaa mar haddaan ciladii ogaanay kuwii kalena aan burinay culima ana taxriim inuu ku xiran yahay oo ciladiisa sababkiisu wasfigiisu yahay lacmi wey waan ogaanay warkiga iska dhigyaryah fasl ama intaa marka wuuu kaga baxay labadii weji buu kaga baxay waa iska dhigya labada waj aad u fiican yahay fasl ama shahaadat usuul soo maaha faykhtaصu wuxuu khaas ku yahay wey asagu biqiyaasi dalaalati qiyaaska dalaale atqaanay buu khaas ku yahay wey midkaan asagu waa dhib yar yahay wey shahaadat usuul usuulsha inay kuu markhaati kacdo oo kitaab iyo sunno iyo ijmac laga wado waxuu khaas ku yahay wey faykhtaصu biqiyaasi dalaala qiyaaska dalaala loo jiro khaas ku yahay waa iska dhib yar midka wa huwa waxaa weeye an yadulla inuu ku tuso calaa sixati alcilati cillada inay saxiix tahay cillada aad hadda maanta wado oo rabta inaad wax uga qiyaastato wax ku xirisa inay saxiix tahay waxaa ku tushaaya bishahaadati اlusuul kitaab iyo sunno iyo ijmac baa u markhaati kacayo markii kitaabka sunada gadaal loo fiir qaabka qawaacid shariica ku socoto qawaacid kitaab qawaacid اsunna qawaacid ijmac qaabka ku socdo waxaa alla ninkan mursaidkan maanta ciladan uu la ordahayo wado orba in wax ku xiro waa saxiixa weeye waa sax wey warkaa war la qaadan kara la ohanhaya wadalika tusaale ku caddaanaysaa wadalika waxa wey mila an naquula inaan dhahno weeye fi lqaxqahati waa inaan dhahno qosalki dhagdhegti dhegdhegti qosalki maxaa la yihahda inaan dhahno wey qosalka dhegdhegtuna qosalku marna waa muunsood oo qofku muunsoodoo bishimaha iyo ilkaha u caddeeyo marna waa dhegdheg ohe afka uu kala qaado oo la maqlo dadku ay maqlaan marka dhagdhegta in la yihahdo in la yidhaahdo weeye ina maa laa yanqud ido macnaheeduna waxaa weeye qaxqahada iyo dhegdhegta wadaadaha waxay qabaan axnaafta waxay qabaan salaada waa burinahayaan maxaa la yidhahda tahaaradana waa burinahayaan allahuma markii laga soo reebay dhaheen salaat ljanaasa iyo waxaan malaynahayaa iyo tilaawa tilaawa tilaawada tilaawada waxay dhaheen haddaad sujuudu tilaawaya adoo ku jira aada qosasho e waxay dhaheen waysadaada buri mayso ahaarada maa tilaawadana kaa buri mayso sujuudeed kaa buri mayso ahaaradana kaa buri mayso maali ninkii weydiiyey sujuudu tilaawa keebaa horta ani nin baa weydiiyey keebaa ninka asaga ah, sax waa fadl jaak la maay ahayd horta maxaad weydiisay maxay ahayd maxaa ku saabsanay ha salaam naqs loo sharday miyay ahayd asaas ahayd jazaak alla khayr macnaha sujuudu tilaawa qiblada in lala qaabilo iyo in tahaaro laga dhigo iyo in la salaamo naqsado kurtooda khilaaf baa ku jir jira laakiin kurtooda waxaa xoog badan inaan tahaarana loo shirdin maxaysu adille qibladana aan loo shirdin maxaysu adille in maxay salaam naqsan aan loo shirdin laakiin madaahib baa waxay qabaan in tahaaro loo shardiyo waxaa la yihahdaa in loo shardiyo qiblada inaad la qaabisho laakiin saxaabada iyo taabiciinta iyo aimada waxa ka sugan saxabada taabicin wax ka sugan ayagoo qiblada u jeedin inay sujuudi jireen yaadiidku iyagoo saaran inay iska sujuudi jireen quraan iska akhrisanahay tahaara aan loo shardin qibla aan loo shardin salaamada waxaas o dhan loo shardin tayib marka waxay dhaheen kuwaan xanaaf waxay dhaheen haddaad oo salaad janaase ku jirto qososho salaadiina kaa jabi mayso ee tahaaradina kaa jabi mayso sujuud tilaawo adoo ku jira haddaad qososho tahaaradina kaa jabi mayso sujuud tilaawadina kaa jabi mayso laakiin salaadaha kale hee waxay dhaheen tahaaradina waa burtay salaadina waa burtay madaxa ku kala qaadeen marka waxay u deliilsadaan aasaar kurtiga daciifa ah oo ilaa shan meelahaas ayay u deliilsadaan kurtigana waa aciif jiddan w kurtig kurtig waa aciif jiddan marka tii baa laysku hayaa waxaa leeya marka ayagbaa lala niqaashaya waxaa leeya shaaficiya la shanqeeya jumhuurta la niqaaso jumhur baa la niqaasha xanaaf baa qablaya masalade waxaa leeya ina laa yanqudu waxaan burinaynin aduhura ahaarada aan burinaynin aduhura meesha hadda noo qor nusa kale waxaa ku qoran adahaaratu baa ku qoran saasaan fiican in la yirahdo ina laa yanqud lakin macnuhu waa labada waa waadic ina maa laa yanqudu waxaan burinaynin aduhura aw ahaarata ahaarada aan burinaynin khaarij asala salaada markaad banaanka ka joogto oo adoo banaankaa joogo weyse qaba haddaad qosasho weyse ma kaa jabaysaa maya wey bitifaaq annagii ayaga oo isla qabnaa laa yanqudu shayga isagaa ma burinahayo weeye laa yanqudu ahaara wey ama uhra ma burinahayo daakhila salaa salaadda markii lagu jirinayo ma burinahayaa la yiri qiyaas weliba kal kalaamel sida kalaamka kale war qofku hadduu salaada ku hadlo isagoo salaad ku jira hadduu hadlo horta salaaddu inay buraysa annaga idinku ma isla ogolnahay baa la habayna waa isla ogolna nacam ahaaradii ma buraysaa maya ma buraysayne bitifaaq annaga idinkoo soo socona salaadu inay burayso waa isla ogolnahay ahaaradu inaysan burayn waa isla ogolnahay labadaas tama waa itifaaqo haye hadduu qoslo ka imow wey salaadii hadduu qoslo isagoo ku jira ka imow maxaa xal ah waxay dhaheen batalat salaatuhu wa batalat tahaaratuhu jumhuurna waxay ku dhaheen batalat salaatuhu itifaaqan hee wa baqiya hee wa baqiyat tahaaratuhu annagu saasaan qabnaaw ti halka naqaashayaw marka waxaa la yihi inamaa laa yanqudu uhra ama ahaarata khaarij asalaa laa yanqudu ma burinayo ahaaradii weeye daakhil asalaa salaadoo ku jira ma burinahaye kalkalaami sida hadalkao kula mid yahawe hadalkana waa isla ogolnahay weeye alkalaamu laa yanqudu uhra aw ahaarata khaarij asalaa walaa yanqudu fi dakhil salaa waa isla ogolnahay bitifaq wey baynana wa baynakum alxanafiya taasaa la yihi marka xageedu kala wadaan baa li waxaa la yihi marka qosolka iyo qahqahada iyo dhegdhegtaanu waa nooc min alkalaam bay kuleeyihin jumhuurtu waana saxada wa saxiixu nooc min alkalaam lannahu marka hadda qof qoslo waxaan ka fahnay in uu jiro hunaaka xadaثun wa waaqica qofkan u sababtay inuu qoslo alaysa kadalika sida markuu qofku hadlo waxaa ku keenay sabab iyo arrin baa ku keentay inuu hadlo ila qofku maalayac isaga hadli maayo markuu hadlo qofku waxaa ka keenay oo hadalka loo adeegsadaa inay jirto dhacdo iyo xaadito ku qasabtay inuu hadlo marka qosolka iyo hadalku labaduba waa jinsi kalaam waa isku macno marka maa udheeey naatna kana ahaarad ma jiro qiyaaskaas xooga badan ayaa lagu laasimiyey y qiyaaskaas lagu laasimiyey <clears throat> marka inuusan qofku aysan kalaamku uusan burinin hadalka ahaarada burinin alkitaab wsunna walijmac wax soonama ha kalaamku inuusan burinin weysada oo maxaa la yidhaahdaa kitaaban wasunna waana tusahayaan sidoo kale salaada adoo ku jira haddaad hadasho inaysan salaadaadi maxaa la yihaahdaa tahaaradaadi aysan buraynin kitaaba wa suna waa ijmaacan ususha waa markhaati kacaysa marka waaa la hawsha ha geynina dhinac isu raaciya ay aan ka socono marka wuxuu ku yihi marka fayadulla markaas wuxuu kutusahayaa wey fayadulla wuxuu kutusahaya isaa la yihah fayadulla laamka la shido fayadulla ama fayadulla cafwan fayadullu wuxuu kutusaya saas in la fiican nusaqa saas wey saasa saxiixa fayadullu markaas wuxuu kutusahayaa calayhi maxaa la yihaahdaa cala dalaala oo qiyaaska le waa dhici karta in loo celiyo in loo celiyo alayhi damiirka in loo celiyo qiyaasu dalaala in loo celiyo hadda qiyaas dalaala meesha lala yimid soo maa in halkaa loo celiyo waa suurtagal waa suurtagal saas in la yihahdo ayib saasaa saxiixa in la yihahdo fayadullu wuxuu kugu tusahayaa markaas weeye calayhi qiyaasu dalaala wuxuu kugu tusahayaa he biana alusuula usuusha alkitaab wasunna tashhadu waxay u markhaati kacaysaa bitaswiyati in la simo oo isku mid laga soo qaado bayna daakhili sala salaad markii lagu jiro iyo maaa wa khaarijaha iyo markii banaanka lagu jiro in isku laga dhigo qaxqaxada iyo qosolku in laga dhigo e bayna daakhili salaa wa khaarijaha in isku mid laga dhigo oysan طahaaradii burinaynin saasaa saxiixa wey usuul saas markhaati kacaysaa usuus waxay u markhaati kacayso markhaati u furaysaa qaxqaxada iyo qosolku daakhila salaa iyo khaalij salaa he inaysan ahaaradu buraynin oo kalaam uu yaha wey kalaamkuna waxaa la yaqaanay inuusan khaalij sala iyo daakil sala midna usan maxee ahaarada ku buri wey lakin salaada buri waa la yaqaana salaada ku jiro tusaale alaa tara miyaadan adigu u jeedin ana maa yanqudu wixii burinahaya alwuduuca weysada burinahaya daakil salaa salaada markaad ku jirto yanqudu wuu burinahayaa khaarijaha khaalij salaada uu burinahaya hawshaasoo mutafaq maa a ah, mutafaq weeye wey kal axdaai oo kale wey sida xadadka oo kale wey axdaata oo maxay tahay maxaal w sabiileynka ka imaanayay oo kale wey axdaas taas wey kullahaa dhammaanteed war axdaas dhammaanteed daakhila salaa iyo khaarija salaa sooma burin jirin waysada sooma burin jirin ha waa burin jirtay axdaas waa burin jirta daakhila salaa khaarija adoo salaad ku jira haddii maxaa la yidhaha kaadi kaa timaado batalat isalaat wa batal alwuduu adoo salaad ku jiro banaanka joogo weyse qabay haddii kaadi kaa timaado waxaa weeye ama xadas kaa yimaado ama neef kaa timaado batala maxaa la yidhaha tahaaro hawsha marka tan saasoo kale wey saasaa alaa tara ana maa yanqud wuduua daakhila salaa yanqudu khaarija saas ahayd saasaa lagu yaqaanay tan marka qaxqahadii qosolku tii oo kale axdaadtii kalema tahayo khaarija salaa waa daakhila ama burinaysaa wey maya bay dheheen waa diidna taas oo maxay burinaysaa daakhila salaa bas marka waa tanaaqatun baa l waad isburiseen marka waaad meesha ku haysaan xadiidkaas iyo atarkaas aad la timaadeena maxaa la waa baatil baa waana daciif jiddan weye rag maxaa la yihah dacafo jiddan ah. ayaa ku jira marka kale axdaad kullaasaasa laga wada wamaa shayga laa yanqudu aan burinaynin ahaaradii weeye ama uhriga aan burinaynin khaarij asala salaadda markii banaanka laga joogo laa yanqudu ma burinahayo weeye e ahaaradii ma burinahayo daakilahaa ee daakhil asala ma burinahayo wey sida maa ahmada aad sheegteen waxba kama jiraan warkiino waa la kala tuuray fayajibu waxaa waajiba wey marka an takuuna inay ahaato alqahmatu qosalkiiya dhagdhagta inay ahaato milahaa ee mila axdaa inay ahaato wey milaha damirka waa ina uda mila mila axdaa waa inay noqoto oo markii salaada banaanka laga joogana ahaarada way burinaysa salaada markii lagu jirina way burinaysa wy marka qaxqaadi ama kala dhiga misl axdaasa kala kala dhiga waa tira banaanka markaan joogno ninkii qosla batra wuduuhu dhaha aan garanna eh salaada ninkii isagoo markuu ku jiro hadduu maxaa la qoslo batra wuduuhu batra tahaarata waa yeelaynaa haddii kalaysana hawsha aflaba aflayntaa naga daaya oodna leedihin khaarija salaadna ma burinaayo daakhila salaadna waa burinaya warkaa naga daayale marka qiyaas xoog badan ayaa lagu xeliy marka qiyaaska asaga hadda la keenay ma yahay wey qiyaas uu kutusaayo alkitaab wasunna walijmac kutusaayo ma yahay mise ma waa yahay wey ah, qiyaasku hawshaas usuush hawshaas markaad kicinaysaa in ama axdaati lawada waafajiyo oo saa laga soo waqado le waa mitl axdaad tamaaman fi daakhil wa khaarijaha waa isla mid waa war la gartay in la yidhaahdo ma ahana waa war la gartay marka usuushuna saasay markaad kicaysaa aan ka socono marka qiyaasu dalaala ayuu hawshaasu khaas ku tahay buuri sheekhu weye meelo kale ha ka raadi shahaadatul usuul halka ayadaa weye waana xoog badan tahay waa sax wey fasl wuxuu wamaa siwa daalika inta wamaa siwa haadihide wamaa siwa wixii ka soo haray haadihi turuq duruqda aan kuu soo sheegay oo duruqdu maxay ahayd duruqda waxaa loo qeybiye labo soo ma ahayn laba loo qeybiye wey midda koowaad maxay ahayd maxay ahayd midda koowaad maxay ahayd maya maya taan lagama hadlayo guud ahaan baa laga hadlaya jamac dib u noqo dib waa inaad u noqotaa wii laga soo hadlaya maxay ahayd duruqda cilada lagu sugo maxay ahayd soo lama soome ah, mustanbadi asal soo ma ahayn walid yadulu calaa sixati cilati shay-an asl istinbaad soomuu dheheen asalkii waa la qaybiyey istinbaadkiina waa la qaybiyey sooma ahayn hadiya uruqun maxaa la yihaha isbaat lcilow tibaa laga hadlay marka wuxuu guri wamaa si waa haadihi uruq duruqda iyadan kuu soo sheegay oo asli iyo istinbaad loo qaybiyey mid walbana la qaybiyey wixii ka soo haray falaa yadulu kuma tusaayo calaa sixati alcilati cilada inuu fayoogdahay kuma tusaayo cilo markaad rabto inaad tiraahdo waa saxiixo aslu waa inaad ku sugto ama istinbaad ku sugto asalkuna waa qaybsamaa he istinbaadkuna waa qaybsamaa wey intaa wixii ka soo hara cilo laguma sugo ninkii intaa ahayn cilo intaa waxaan cilan yar ku sugaaya baatil way wajiga looga dhufanhaya wa qaala bacdu lfuqahaa waxay dhaheen fuqahada qaybo ka mida ah waxay dhaheen idaa lam yejid hadduusan helin mujtahidkii caalimku hadduusan helin sharciisa waxaa ku qoran idaa lam yuujad baa ku qoran marka waa isku macno idaa lam yuujad iyo idaa lam yejid hadduusan helin ayib cilcado ilaa la muujad haddii la yidhaahdo ficilkii oo reebanaa iyo xarf cilii oo reebanaa wowda hadday kulmaan xarf cilada waa la tuura waad ogtihiin idaa lam yuu baa la yidhi daalka ugu dambeeye yuujadu bay ahayd haddaad adgeliso jaazim aad geliso iltiqaau saakiniin baa kulmaayo xarfulcila ah oo caynulkelima ah iyo maxaa la laamulkelima reeban cilada tuuraysa markaasu ti marka islam idaa lam yajid ama idaa lam yuujad haddaan la yidhi maa yucaariduhaa cilada wax caarid ahayo oo bushina waxaa jira kutub gooniya laga qoro liya tacarud cilal cilalka marka qaar shiilaasna uu ka hadli doona shiilaas uu ka hadli doona jazakallahu khayr uu keeni doona tacaarud cilal cilalka marka qaar iska tacaarudaysa haddaad iska kaa tacarudo maxaad samaynaysaa waad fiirinaysaa wo midda xooga badan adilada midda qiyaaska hawlahaasaad fiirinaysa kabacdi kala rajaxaysaa wo marka idaa lam yujad haddaan la helin ama idaa lam yajid hadduusan helin mujtahidku hadduusan helin maa yucaariduhaa maa yucaariduhaa cilada wax maxaa la yihahda caaridahayo bushinahayo ku dhacayo hardinahayo walaa maa yufsidaha wax fasaadinahaya oo burinahaya hadduusan helin dalla hawsha waxay kutusaysaa weeye calaa sixatihaa sixati cilli kutusaysaa fuqaha waxay dhaheen war cilada wax caaridaya haddaan aanan helin oo iyada mucaaradaynayo bushinayo ama wax fasaadinayo burinayo daliil burinayo haddaanan helin waxay dhaheen cilada waa saxiixa waana ku dhaqmayna waana qaadanayna warkoodaasna war baatila sax ma ahow siyaasina waa radin doona wa qaala abubakar sayrafi wuxuu yidhi waa qowl labaad oo asaguna masalada ku jira wuxuu ku yidhi wa qaala abubakar sayrafi wuxuu yidhi tarduhaa dardi in ciladee mutarida inay noqoto muarida inay noqoto waaa l ydul wuu kutusahayaa weye ardiguna mxuu ahaa ardigu ibaaku ah la socohad aarduhe waxaa weye ibaat wey cagsiguna mxuu ahaa nafyigu ahaa w la soco hawligaa kaldan marka wuxuu ku yidhi tarduha cilladii inay mutarida noqoto oo markii la hela ayada xukunkii la helahayo e laakiin markii la waaye ka waran ayada hawl noo taalla anaga maahaw atardu huwa isbaat wey ahubuut wey alwujuud wey marka tarduha ciladii in la helo oy mawjuudo noqoto ydul wuxuu kutusaya calaa sixata inay sixo tahay buu kutusaya saasuu yiri ninka la yihaahdo abubakr sayrafina saasuu yiri wey warkaa isaga ayuu la yimid wey shiraasi marka waa radinay marka sayraf wuxuu ku leeyahay ciladu markii lehnay haddii xukunkii la helahayo markii la waayey annaga hawl noo taalla ma aha laakiin markii ciladii la hadii xukunkii la helayo hada alwujuud wa hada talaazum fi hubuut laa fi nafyi wuxuuna tusayaa inay saxiixo tahay saasuu yiri ninka la yihaahdo sayraf wey shiraasi waa radin doonaa ayb laakiin culamana meesha loo badan yahay jumhuurtu siday qabaan waxaa weeye sidaan shiiraas hadda uu marahayo oo ah dardiga inaan cilo laga dhigi karin laakiin abubakr siraf iyo keyrka culamo kale waxay qabaan in haddii markii ciladii la xukunkii la helaayo subuudkii la helaayo inay cilo tahay bay qabaan weeye laakiin waxaa la rajaxaa oo xoog badan sida shiiraasi uu rajaxay saasaa la rajaxaa oo xoog badan inaan laga dhigi karin cilo laga dhigi karin sababtoo waxaa weeye waxaa laga yaabaa adigu hadda meesha aad ku sugayso ood cilada ka dhigayso wujuudka ah aad ku sugayso wax diidahaya in la helo oo la baaraa laga yaabaa waa dhici kartaa waana la keenaa mararka qaarkood wuxuu kuri shiiraasi faama daliilu daliilku iyo xujadu garta waxa weye calaa man qaala qofkii yidhi ina cadama maa yusidha wii ayada nafyinayo burinaya in la waayo incadama in la waayo maa yufsidaa cilada wax fasaadina burinaya daliilu wuxuu daliilaya calaa sixatihaa inay saciid qofkii yidhi fahuwa waxaa weeye oo dee maxaa la yidha qoladii hore ah waxaa weeye fahuwa waxaa weeye anahu amar iyo shani low hadday banaanaatay an yujcala in la yeelo haada midkan in laga yeelo daliilan daliil iyo xujiya gar in laga dhigo calaa sixatiha inay saxiix tahay haddii daliil laga dhigo ee la wajaba waxaa waajibi lahayd ida stadalla markuu daliilsado ida stadalla mustadilu mid wax daliilsanaya wuxuu daliilsada bikabarin xadiis buu daliilsada bikabarin xadiis buu daliilsada khabarkaasoo laa yucrafu aan la garanayn sixatahu sixadiisa lama garan inu saxiix lama garanayo nin baa xadiis la soo booday markaasaan yidhi ma saxiix ba suu yidhi ma garanayn inuu saxiix in kale waana noo daliilsanaya aye wj waa waajib istadl haduu dliisa mustadil haduu weli deliisado bikhabr mudlis xadiis oo laa yucrafu aan la garanayn sixatu inuu saciid yahay an yuqaala in la yiraahdo he adamu maxaa cadamu in la waayey maa yucaaridu khabarka wax caaridaya in la waayo bushinahaya in la waaye he iyo wamaa yufsidu wax fasaadinayo oo burinayo oo baatilnimo ku xukumahaya yadulu wuxuu kutusahayaa calaa sixati inu xadiisku saxiix ba kutusahaya haddaad tiraahdeen haddii loo waaye ciladan wax mucaaradaynahaya iyo wax fasaadina hadii la waayo waa saxiixa haddaad noo xujaysateen waxaan idin leenaha ka warrama nin baa noo yimid xadiis buu deliilsada xadiiskuu deliilsaday wax mucaaradaynhayana ma hayno wax dacfi ku xukuman hayana ma hayno wax aanu hayna anagu ma jir ninkaan xadiis buu noo kale qaal qaal rasullahi buu yidhi xadiis mucaaradaynaya bushinaayana ma hayno wax burinayo sexaanaya cillo ku jirtana ma hayno xujo ma laga dhigaayo wax ma loo deliilsanaya taa ma loo deliilsanaya taa marka waxa wey inaan loo deliilsanayn bay qabaan way waxay dhaheen maya laabudda waxaa wey waa in la baaro mucaaridkiisana waa in la baaro sadiisna waa in la baaro xadiisku inu saxiix daciif waa in go-aan laga gaaro ogaado laabudda wey kadaalika baa le cidladuna waa saas weeye laabudda waxaa ah in la baaro mucaaradkeeda iyo cidda inay saxiix tahay waa in la baaro xujo iyo daliil loo helo waa in daliil inay saxiix tahay wey laakiin maadaama aan le wax burinaayo xuja cillay noqonaysaa warkaas sax maaho shiiraas marka wuxuu ku yidhi ama dliil alىa man qaala ina cadama maa yusidha in la waaye in cadama in la waaye weeye maa yusidha cilada wax fasaadinaya daliilu buu i calaa صixatiha nimanka yidhi fahuwa waxaa weeye anahu amarya shani low jaasa hadday banaanaatay an yujcala in la yeelo haada oo kan ah haada in laga daliila in laga dhigo oo mxuu haada mxuu yahay ila waxay dhaheen haddii mucaarada la waayey wax fasaadin la waaye waa xujaydeen soomahay oo ina saciid kutusaaya waxaa weeye anahu amar yeeshe low jaasa hadday banaataa an yujcala haada daliilan in laga dhigo calaa sixatihaa inay fayooda daliil laga dhigo lawajaba waxaa waajib noqon lahaydo in ku laazimaysa ida stadalla hadduu deliilsado qof baa wuxuu deliilsada bikhabarin xadiis buu deliilsada oo laa yucrafu aan la garayn sixatahu inuu saxiix yahay an yuqaala in la yihaahdo cadamu in la waayey maa yucaaridu khabarka wax caariday in la waayey wax mucaaradayna bulshada in la waayo oo xadiis kaloo mucaaradayna macnihiisa mucaaradaya in la waayo ay iyo wamaa yufsidu iyo wax fasaadinayo oo burinaayo oo baatil bay kudusaya in la waayey yadul wuxuu kutusaya calىa صixati inuu saxiix yahay ah, saasaa waajib noqon lahayd wahaada laa yaquuluhu axadun bud qof caalima iyo qof mujtahida iyo nin diin garanahayana dhihi maayo hawshaa isagaa laakiin bilmunaasaba hadda waktigan aan joogno qole caqlaaniyiina iyo qole maxaa ducafaa ayaa waxay dhaheen maxaa waa saxiix bay dhaheen madhabkaa shiiraasi uu ka radiyey uu radiyey ka digay maxaa la yihaa kun sano ka hor wadaadda hadda jooga iyo qoliyo jaamiciyiina ayaa yii waxa wey saxaan intaa kutusahaya markaasa lagu qof wa goormaa laga digay bail warkaad la socotaan laabudda waxaa khabarka inaad sugtaan inuu maxaa leeyahay sixatan wa dacfan waa inaad sugtaan hadduu saxiix yana waa inaad tirahdaan bihadi adila bihadi qawaacid musalax alxadiis buu saxiix ku yahy hadduu daciif yana qawaacidan daciif ku yahy waa inaad sugtaan laga maarmaan laakiin annagu xadiis bushinahayana maanaan helin waxa maxaa leeyaha turhayo dacfigiisa sheegayna maanaan helin kabacdi waa iska qaadanaynaa warkaasa war baatilo wey war soconayana maaha marka waxa w hada laa yaquulu axadun qof mujtahid qof caalim ohan maayo ama maxaa le ducafaa iyo asxaabu shubahaad inay yihahdaan waa laga yaabaa wuxuu ku yidhi wa ama daliilu cala sayrafi sayrafi daliilka iyo xujadii aan ku oogeyno soomaha fo waxaa weeye inaan dhahno ana darda ee ahubuut sugitaanka shayga la sugo ciladi waa xukna waa la helay la yiraahdo ficilu qaa'is weeye midka wax qiyaasanaya ficilkiisi wey midka wax qiyaasanaya ficilkiisi weeye hadalkaas shiraash uu saa u dhigay fiihi maa fiihi wey hadalka uu yiri ana darda ficlu qaais inuu yiri sax ma ah muxuusan sax u ahayn waxaa weeye dardigu waa cillo la helahayo oo meesha laga maxalka laga helayo qaa'isku hawlu watana ma ah qaa'isku asagu meesha wuu sheegay ma oge laakiin hawl asagu uu wato qaa'isku dee maxaa qaasa yaqiisu fa huwa qaa'isun qaa'isun faacilu midka wax qiyaasanaya oo mujtahidka maxaa la yiraahdaa hawl wata asagu maaha ficlu qaa'is maaha marka maxaa war saxa marka ma fa huwa ana darda buyo ficlu qaa'is qaaiska ficilkiisa dardigu ficil qaais maaha waa wasfi meesha ku jira oo sabuutia oo xukunka keensanahayo wuxuu ku yiri ficlu qaais qaaiska ficilkiisa wuxuu samaynahayana laysa bixujatin xujo maaha fi sharci shareecada xujo maaha buu ku yiri shareecada xuja waa sax inuusan qaaiska ficilkiisa iyo qowlu culamaa iyo ficilku inuusan xujo ahayn sax way taa waa ogolnayo laakiin inaad dardiga aad ku fasirto aad tira waa ficlu qaais maya sax maaha waxaa yiri dardigu waa wasfi iyo cilo iyo tilmaan iyo macno laga helay meesha xukunkuna uu ku taagnaa wey bithubuut faqad ama cagsi maya wuxuu ku yiri walana qowlahu qowl maxaa l qaa'is weeye inahaa maxaa la yidhaahdaa ciladu muaridatun uu ku yiri waa mid hubuud iyo joogto ku tusaysa macnaahu macnihiisu waxaa weye markii la soo xooriyo macnihiisu waxaa weeye annahu asagu ama anahu amar yashaaniya annahu amar yashaaniya laysa ma ahanin haahuna halkaan ma ahaanin naqdun burin ma ahaanin oo yufsiduhaa ciladaa burinahaya ma ahaanin ama yufsiduhaa dardiga cilada burinahaya lama helin buu ku yiri taas macni saas noqonaya walana qowluhu hadalkiisa markii la fasiro oo la dhinaadhiyo muxuu noqonaya inaha maxaa la yihahdaa dardiga iyo ciladu maaa la qowluu yii inahaa muطaridatun uu yihi macnaahu macnihiisa tafsiirkiisu waxaa weeye annahu amar iyo shacniya laysa ma ahanin haahuna halkaan ma ahanin naqdun wax burinaya oo yufsidaha iya fasaadinayo burinaya lama helin buu ku yidhi mar haddaan la helinin wax fasaadinayo oo burinayo naqdiga ile naqdigu waa kasri wey iyo ibtaal wey wax burinayo haddaan la helin waa xujo iyo garwayo macnihiisu markii la fasiro saas macnihu soo baxayaa waqad bayanna annaguna waan caddaynay buu yidhi anna cadama in la waayo maa yufsidaa wax fasaadinaya laa yadullu kuma tusaayo calى صxati inay faida kuma tusaayo dabato hadda aan soo maraynay soo maahayn hadduu aan soo maraynay muddo hadda soo maraynay oo khabarka looga qiyaas qaatay marka taana horaan uga soo taqalusay inay baail tahay horaan uga soo taqalusay marka waxba uga noqon maayo wey ayb marka almuhim eh, muhimaddu waxay tahay asagoo hadda ficil qaa'is suu uga dhigay sax maaha lakin waxaa sax in la yidhaahdo atardu he laa yadulu cala alciliya saasaa xoog badan jumhuurtu saasay qabaan saasaana min xayu adila xoog badan limaada liannu ciladu waa shay sharci ah maadaama ay shay sharciga tahay waxaa loo baahan yahay inay saxiixta xukun lagu xiri karo waa in daliil loo helo saasaa ka fiican in la yihahdo laakiin ficil qaa'is in dhinaca loo dhigo maxaa la yihahdaa ma xoog badno baabu bayaani ma yufsidu lcilla baabkan asaga waa iska dhib yaryaha baabkan asaga iska dhib yar waan ka taabanayna sida kitaabka u socdo muxuu yahay baabkan asaga bayaanu waa in la caddeeyo maa yufsidu lcillata cillada waxay fasaadinay cilladii aan soo sheegnay oon wax ku dhisaynay waa in la sheego waxyaalaha cilladaa fasaadiye oo buriyo wey weligaanaad iska ilaaliso markaad wax daliilsanayso qiyaas wax ku dhisayso waa ciladaada waa inaad ka ilaaliso waxyaalaha cilada buriyo oo shidaas hadda kuu sheegi doona qaybo ka mida ah, qaybo kalena uu ka tegey waa inaad iska ilaaliso taasaa laga hadlahaya ila annu cilan wadna ciladii adilla ku dhisnay waa saxiix baan nidhi kabacdi hee waa inaanu iska ilaalin ciladeen wax burinayo oo fasayna waa iska dhowrna wey qaala alimaam wuxuu yihi alawxadu ee keligiisa ahaa weeye raximah allahu tacaala maxaa la yidhaahdaa raximah allahu wa radi canhu raallina ha ka noqdee qad dakartu waan sheegay fi mulakas kitaabka mulakas fi ljadal baa waxaan ku sheegay fiima shay baan ku sheegay weeye yufsidu fasaadinaya alcilata cilada waxyaalaha burye ayaan ku sheego wey khamsata cashara nawcan baan ku sheego shan iyo toban nooc baan ku sheego lakin halkan waan soo khulaasaynayo wa ana aniguna adkuru waan sheegahaya haahuna kitaabkan waxaan sheegayaa maa yaliiqu wax u cunta oo u qalma bi hada kitaab kitaabkan mukhtasar maadaama uu yahay oo usuul fiqina uu yahay waxyaala u qalma oo u cunta oo ugu muhiimsan ayaan ku sheegahayaa wey in sha allahu tacala alla hadduu yihahdo faaqulu waxaan oranahayaa in aladii midkii yufsidu fasaadinayo burinahayey alcilata hawshaanta waxaa loo yaqaanaa alsila almuwajaha maxaa cala alqiyaas kutub usul waxa ku qoran alsila alwaarida ama almuwajaha cala alqiyaas waa loo yaqaanaa waxaa kaloo loo yaqaanaa qawaadixu lcila waa muhim saraxaadka in la socoto waa muhiim meeshan hadda asagu maa yufsid cila u yiri waxaa loo yaqaanaa qawaadixu lcila bilqaaf qawaadixu lcila cilada waxa qadxiya oo duro oo dhaawaca waa loo yaqaanaa waxaa kaloo loo yaqaanaa annaqdu baa loo yaqaanaa waxaa kaloo loo yaqaanaa als'ila calى اqiyaas od su-aal baa lagaa weydiinaya su-aal baa laga weydiin markii wadaadada qaar labaatan idhow bay gaarsiiyeen qaar dhowr shan iyo toban bay gaarsiiyeen qaar tobanay gaarsiiyeen khiiraasi hadda in wax fiican buu sheegay toban buu sheegay toban ayuu sheegay way ayib marka ka socon in fiican buu sheegay marka faaqul waxaan oranaya in alladii midka yufsid alcilata casharata ashyaa baan oranaya shan shay wey shan shay baan maxaa cafwan toban shay in alladii yufsid alcilata casharata ashyaa shan toban shay baan dhahaya wey anugu anna waa gooye anna waa gooyey maadaama kitaabku mukhtasar yahay axaduhaa midkeed waxaa weeye anlaa yakuuna waa inuusan ahaanin calaa sixatihaa fayoomideeda daliilun daliilba waa inaan loo hayn cilaad ma ordaysaa sheekho wax daliila oo kutusaya inay saxiix tahayna hee ma haysid marka ma lagaa yeelaya maya lanna waa taan soo marnay oo nin sheekhu soo sheegay alcilal sharciya laabudda maxaa la yidhaahdaa an yadula daliil calaa sixatiha soo maanaan soo marin kamaa ana alxukma sharciya he laabuda lahu min daliilun asgu leeyahay horaan soo marnay tii markaa allaa yakuuna waa inuusan ahaanin calaa sixatihaa wey sixada ifilada waa inuusan ahaanin daliilun maxaa la yiraa waa inaan la helin wax daliiloo sixada kutusaya waa inaan la helin daliilun sharciyin waa inaan la helin oo fayadulla kutusaaya weeye fayadul marka daalika kaas fayadul marka kutusaya daalika oo ah daliil in la waaye sixada kutusaaya calaa fasaadiha inay faasid tahay marba cilada haddaan daliil sharciya oo sugahay sixada haddaad weydo inay faasid tahay iska xukun wey anigu ad bayantu waan cadayo waan sharxay weeye filbaabi qablahu baabkan kii ka horeeyey oo ibaatmaaa la yiaahda ahaa iyaasa waxaan ku sheega ana acilaa sharciyatun ciladu inay harci tahay hadday harci taana he daliil harci ala sixata kus waa in la helo faidaa lam yakun hadduusan ahaanin calaa sixatihaa fayoideed hadduusan ahaan daliilun hadduusan ahaanin daliilkaasu min jihati sharci ka yimid caqliga mayo caqli maya min jihati sharci ka yimid haddaan la helin dalla wuxuu kutusahayaa weeye cadamka wuxuu kutusahayaa calى anahaa iyadu laysat bicilatin inaysan cilahayn bu kutusaya mar haddii daliil la waaye min jihati sharci laga waaye qiyaas caqli maye jihada sharciga haddii daliil laga waaye cala sixata kutusaaya wuxuu kutusayaa calى anahaa he dala calى anahaa laysat bicilatin inaysan cillo ahayn weeye oo wa jira ahayn fawajaba waxaa waajib noqotay fawajaba alxukmu de aa waajib noqday fawajaba اxukmu in la xukuma waajib noqday bifasaadiha inay faasidahay mar haddii daliil saxadeed qutusay injahti sharci laga waaye alkitaab wالsuna wاljmac hadii laga waaye baatil iska tuur wey kitaab waa iska dhibyer yahow marka muhiimadda waxaa weeye waa inad daliil wesho in ciladu saxii tahay fasl والثaanي midka labaad waxa weeye an takuuna اcilatu ciladu waa inay ahaato mansuubatan mid loo qutumiyey oo loo oogay oo loo istaajiyey limaa shay baa loo istaajiyey laa yahbutu aan ku sugmin bilqiyaas qiyas shay aan ku sugmin shay aan qiyaasba lagu suginin asal ahaanba ayaad waxaa tii cilan kala soo baxaya kama cuna ka qiyaas qaadanaya shay aan asal ahaanba lama ogolaynba in qiyaasba meesha maba gala aha yaad cillo inta ka dhagaan dharisay yaad tirada waa qiyaas qaadanaya marka waxaan ku leenahay walaala marka hore meeshaan cillaba maxaa leeyahay ma gashaba qiyaasna ma galo shaygan shay macquul macnaba ahba ma aha soo marin amtiladan ayadaaba an takuuna cilatu mansuubatan mid loo ogo loo qotomiyey lima shayguu u qotomiyey qof baa u qotomiyey tusaale mubtadid ama nin caali u qotomiyey lima laa yahbutu shayan ku sugmiba bilqiyaas qiyaas ba laguma sugo maxaa lagu sugaa waxaa lagu sugaa bilistiqraac waxaa lagu sugaa bilcaada waxaa lagu sugaa bilkhabar in lagu waramo nusuus baa lagu suga khabar baa lagu suga riwaayad baa lagu suga soo maanan soo marin aan soo marnayo ay waa kan tusaalo ka aqali lxaydi wa akarihu xaydka waxa ugu yar iyo waxa ugu badan ee ma qiyaas baa geli jiray maya waa in lagu sugo istiqraac iyo caado iyo riwaayad waa in lagu sugay ahayd marka qiyaas maba galaba nin baa marka inta qiyaas ka dharaandhiriyey yuu yihi ciladaasaa ku jirta kabacdin waan ka qiyaas qaadanaya waxaan ku lena warka kaa socon mahayo waxaa la mid ah, waa ibaat asmaa asmaada oo la sugo iyo wluuqaat luuqaadkaoo la sugo ayagana calaa qawli man wl qofkmaaa qof leey anag ku socono wey alaa qawli man wey calaa qawli man qof qowlkiis iyo hadalkiis weeye iyo madhabkii oo laa yujiisu aan banaynaynin isbaatuhaa in lagu soo waya asmaada iyo luqaadka in lagu sugo bilqiyaasi aan qiyaas maxaa aan ogolaanaynin annagoo ku soconno qof baa wuxuu yidhi waxaan ka qiyaas qaadanaya asmaada waxaan ku sugaya luqaad qiyaas baan ku sugaya qof marka maxaa la yidhaahdaa aan ogolayn waxaa la yidhi yaa ku diidahaya w maba ogolaanaya wuxuu leeyahay asal ahaanba laguma sugaa asmaadii luqaadka qiyaas laguma sugo waa kaa diiday wey iyo wagayru dalika kuwaas waxaan ahayn oo min alaxkaami axkaamta sharciga ah allatii axkaamtaasoo laa madkhala gelitaan iyo majaal uusan ugu sugnayn lilqiyaasi in la qiyaaso fiiha dhexdeeda axkaamta waxaa ka mid a ah dee kafaaraadkii muqadaraadkii waa ka mid ahay soo ma ahayn howlahaaso dhan waa soo maran howlahaaso dhan marka dad baa diidanaa marka kuwaaso dhan waxaa weeye qiyaas ma galo marka ninkii cillo ka diraaniriya haddana waxbaan uga qiyaas qaadanaya yihahda waxaan leenahay qiyaasma ma galo masaa-ishan ayada u qaadi wey ayb waana calaa qawli man laa yujiisu isbaata bilqiyaas la socaad calaa maa taqadama buu yiri ah, calaa maa taqadama buu yiri wuxuu soo hormariyo sharxuhaa soo sharcigeed ma soo hormarin soo hormaray alama taqadama soo hormaraysoo aadul kutusaya calaa fasaadiha inay faasida tahay cilada inay faasida tahay aan shay aan qiyaas gelinba marka hore ad ka diraaniso ka soo bixisay inay faasidka kutusahayaan fasl wthaaliث midka saddexaad waxaa wey an takuuna cilatu waa inay ahdo muntazacatan mid laga soo siibay wey an takuuna cilatu muntazacatan mid laga soo siibay oo laga soo dhufsado o lagala soo baxay min aslin asal baa lagala soo baxay wey asalkaasu laa yajuusu aysan banaanayn intizaacu in laga soo siibto laga soo dhifto alcilatu cil laga soo dhifto minhu xadgiisa cilla in laga soo dhifto nin baa waxaa wey wuxuu nala yimid weye cillada wuxuu ka keenay asli buu asal buuba ka keenay oo ka soo saaray asalkaa isagaana cillo lagamaba soo saaro waa mamnuuc asal cillo laga keenaba maba ahw marka an takuuna cilatu cillada aad wadato oo lagugu bushina lagaa burinay waxay noqotay muntasacatan mid laga soo siibo laga keenay oo laga soo dhiraandhiri min aslin asalkaasu laa yajuusu aysan banaanayn intisaac cilai minhu cil asaga in laga soo siibto laga soo dhufsado lagala soo baxo nasaca yansicu tusaalay ku caddaanaysaa milu an yaqiisa waaba inuu qiyaas qaato calaa aslin buu wax uga qiyaas qaatay asalkaasoo hayru haabitin mid sugan ayrkiisa asal fuundo ah oo bilaasha oo sheeka bereley ah in wax uga qiyaas qaatayo asalku waa hayru haabit wey lannu asalku waxay ahayd laysla ogaaba meesha laga dula waxay ahayd asalka aad wax uga qiyaas qaataysa an yakuuna haabitan bidaliil soo ma ahayn asal aanba sugnayn buu rabaa intuu cillo ka soo saaro in cilada hoose qiyaas qaato marka waxaan lena horta intaan farac iyo qiyaaska la gaarin asalkan cilada aad kala soo baxday horta ma sugayn mise ma sugno maba sugno asal baailow tusaale sheeka kuu tusaale wuxuu ku yidhi ka asli mansuukh asli la nasakhay ayuu cilo kala soo baxa markaasu haddana qiyaas nooga si dhiraandhirinaya waxaan lena xaggee aad ugu socotaa asalka waa mansuuqe eh, waaba la tuure waxaa weeya naasika ka raadsadee cilada ka raadso mansuuqa cilo lagama raadiya xagee laga raadiyaa naasika laga raadsada marka naasik waa taabitka waxaan lena cilada u doono ka asli mansuuq wey aw aslin lam yahbut uusan sugnaanin alxukm xukunka uusan sugnaanin fiihi dhexdiisa uusan sugnaaninba oo mukhtalafa asal laysku hayo xukunkan ma sugan yahay mise ma sugno oo laysku hayo dood ka taagan tahay ayuu tu maxaa leeyahay cillo ka soo saaray ayuu ruux ugaasi qiyaas qaato annaguna waxaan leenahay asalkan xukun kuma sugnaaninba waaba laysku hayaaba asalkan waxba qiyaas qaadanaysa mukhtalafun fiih weeye waxaa weye waa laysku hayaa in cilladii ku jira inuu asagu suganya isagaaba laysku hayo horta ma suganya mise ma sugno haddiise mar asagi doodu ka tagay ma sugna mise ma sugna layskuba hayaba waxaa weye waxba qiyaas kama soo dhiirin karti xilaal kama soo saari kartide asal sugan oo haabita maxaa la yihaha ken baa ley markaas qiyaas maxaa le ka dhinaan iyo xilo ka soo saaro xugun shiraazi lianna alfarca farca iyo masalada cusub axaadiثada laa yasbutu kuma sugnaanahayo oo laguma qotomiyo ilaa biaslin asal neermay lama qotomin karo haddii asalku mansuuq yahay hayru haabit yahay xukun mukhtalif oo laysku hayo xukunhaanti la diidan yahay atalcilan ka dhiraan dhirinaya asalkan aad la ordayso waxaad rabtaa inaad ku qotomiso e eh? aslin oo hayru haabit aad rabtaa inaad ku qotomiso wahada baail weeye ana farca shayga arc axaadiiy masalada cusub laa yasbut kuma sugnaado ilaa bilasli asal in la helo haabita ma ogiye bilkitaab wa suna walijmac kusugan wey lagaa yeeli maayo faidaa lam yahbut hadduusan sugnaanin alslu asalkii hadduusan sugnaanin oo asalkii cilada laga soo saari lahaayo wax looga qiyaastaan uusan kuu sugnaanin lam yejus ma banaana ihbaatu arcin farac in la sugo min jihatihi e min jihati asli ayri haabit asli hayr haabitka ama mansuuqa ama xukunkiisaba laysku hayey inaad farac maal ka sugto laa yuqbal wey ka isaga lagaa yeeli maayo mana asaxaysa taa lagaa yeeli mayo warkaa iska dhigar yahaw wuxuu ku yiri sheekhu wahaakada kan waxaa kuula mida low kaana aslu maxaad asalku hadduu yahay qad warada miduu soo arooray asharcu sharciga wuxuu ku soo aroora bitakhsiisihi khaasnimadiisa inuu khaas yahay oo tusaale ahaan nebi maxamed buu khaas ku yahay calayhi salaatu wasalaam asalkaanu ama qof muslimiinta ka miduu khaas ku yahay cid kale loogama qiyaas qaadanga shareecaduna waa diiday marka kaasaa lamida marka asalku hadduu khaas yahay asaga waxa lagama dhambasho meeshiisa ma dhaafo weye halkiisa ma dhaafo haakada waxa kula mida low kaana alaslu asalku hadduu yahay qad warada miduu soo arooray asharcu shareecada waxay kusoo aroortay kitaab aw sunna ku soo arooray bitakhsiisihi inuu khaas yahay meeshiisa ma dhaafa lamana gudbiyo wey wa manaca wuuna diiday wey sharcigu wey wa manaca sharci wey wa manaca sharci waa diiday alqiyaasa caley in wax loo qiyaas gatana sharci waa kaa diiday wey faacilka waa inaad sharci ka dhigto wa manaca manaca macnaha maxaa la yidhaahdaa wamanci alqiyaasi calayhi hadda waxaad moodaa caynku inuu hoos dhiganya soo maa wahaakada low kaana alaslu qad warada sharcu bitakhsiisihi manci اqiyaasi alayh marka maaa leya btaksiisi in lagu cato marka noqonaysa wamanci اqiyaasi in la manciyey in looga qiyaas qaato calayhi dushiisa waa la harecada diiday meel mukhaalif ku yahay baa ley in looga qiyaas qaadano tusaale ku cadaan doona milu an yaqiisa waaba inuu qiyaasta cafwan milu waxay qiyaasii asxaabi abi xaniifa dhe asxaaba abi xaniifa waxay qiyaasa maxmuud waa niman caqliga iyo ra'yigu aad ugu badan yahay nusuustaa ku yar aahaartaa ku yar xadiistaa ku yar abu xaniifaga waxaa la yidhi eh, boqol iyo dhowr koo iyo toban yaal xadiis ayuu waxaa la yii yuuba haystayba boqol iyo maxaa la yirahda dhowr iyo toban xadiid waxaa asaxday baa la yidhi sagaal mise adigu wax toban ka yar inta kale maxay noqotay mawduuc iyo baadil iyo riyaax iyo dabayl bay noqotay sheek bereri wax ku dhisaaya marka wey qiyaaska caqliga marka badnaa wey qiyaaska badnaa wey ayib mithlu qiyaasi asxaabi abi xaniifa weeye ayib ninka la yirahdo kee buu ahaa ninkii la oran jiray asxaab e, musanafaadka ibnu abi shaybin buu ahaa baab dhan buu guntay markaasuu abi xaniifa wuxuu cayrsaday hee waxaan aragoo la maqal ku dhigay Ah, marka maaa la yihah waa sax wey aar maaa la yihah caqliga raayiray wax ku qaribay waan ka socdo waqti maayo mithlu qiyaasi asxaabi abi xaniifa raximah allahu tacaala waxay qiyaas qaateen hayra rasuuli lahi sal rasulka ilahi hayrkiis waxay uga qiyaas qaateen calaa rasuuli lahi sal rasulka ilahi uga qiyaas qaateen qof aan nebi maxamed ahayn yay waxay uga qiyaas qaateen nebi maxamedo haye xagee way qiyaasku waa xagee fii jawaaski waa banaanaashada wey halkan mesha waa lasga qiyaas qaadanay nebi maxamed iyo qofka lasga qiyaas qaadanay fii jawaasi banaanaashada an nikaaxi nikaax uu ku banaan yahay bilafdi hibati lafdi hibow oo muxuu yahay nebi maxamed alayh salat slam waxaa u banaanay gabar intay u timaado inay taa wahabtu maxaa la yihaahdaa wahabtuka nafsi nafteeda kuu ribeeyo guurkana saa ku asaxow waxay dhahen nebi maxamed hada huwa alasl wey hadday maanta sheekh hebel gabar u timaado oy tiraa nafteedaan kuu ribay sheekh hebelow waxay dhaheen saxa nikaax oo maxaa dhacay nebi maxamed aan qiyaas qaadanayno marka waxa wey hawshaasay hawshaasay wadaan wey hawl khatara wey fi lafdihiiba taa inii sheegay doctor maxamed sheekh maxamed cusman waa tuhir maxaa la yidhaha toddobaatimiin jaamac islaami murguda madiina munawara yaa su-aasha la weydiiyo hadday gabadh ku hibaysay naftaada ma aqbali lahay itixaanka shafowgaaba su-aal la weydiiya wadaadada fadhiya saf la fadhiya saan iriya nacam kaasay waxay wadaadadii maalinta jimcadaa ka daatay qosol bay la daatay marka waxaa la ibnu xaniif baa tahay baa la yiri markaas anigu xaniif waxba kama garanayo tay ka socon waqad warada sharcu sharcigu waa ku soo arooray weeye bitakhsiisi khaasnimada bidaalika oo maxaa leeyahay bilafdi hiba inay khaas ku tahay hee nebi maxamed inay khaas ku tahay waa sharcada ku soo aroortay waqti aayaddu maxay tiri khaalisatan laka min duuni lmu'miniin baa la yiri in wahabad nafsaha ilaa akhir maxaa la yidhi khaalisatan laka baa min duunihim aday khaas kuu tahay ba hibada adeeg kale nin herkuugu xirmaawo markaa asxaab abu xaniifa xaggee la ordaayaan marka war socon maaha waqad warada sharcu bitaksiisihi bitaksiisin maxaa la yidhaahdaa lafti hiba weeye bidaalika maaa la nebi maxamed khaas ku yahay shareecada ku soo aroortay shareecada ku soo aroortay fahaada midkan asaga bay aydan ku noqonay laa yajuusu ma banaana alqiyaasu calayhi wax loo qiyaas qaata ma banaana maxaa lamida ah de waad garanaysaa abubuurta nebiga ala sl m muusan intuu xar gowracay maalin udxiya soomuu hi nebi maxamedo maaa la intaa salaada la dukan baan gowrac neefka udxiyada markaasaa la yii waa hilib taasiye maxaa la udxiyo kaama aha markaas nebi maxamedo waa xar yar baa ii joogta marka maxaa la yidha ma ku udxaystaa maxaa ku udxayso walan tujaahe hayraka baa hayrka ad cid kale ka gudi maysaa soo khaas maaha marka maanta marka ma dhahay war sheekh hebel asagoo waa nin wanaagsane aan uga qiyaas qaadana abubuurta maxaa la yidha sheekh waadna gowrac ma dhahayna maya harecadu waa diida meesha ma dhaafto hada laa yjuusu alqiyaasu alayhi weye ana iyaasa iyaasku inamaa yjuus wuxuu ku banaan yahay calaa maa lam yerid wuxuusan ku soo aroorin asharcu sharci ku soo aroorin bilmanci diida weeye minhu asaga isku soo aroorin war shay waxaa wax looga qiyaas qaadan karaa asal intay shareecadu sheegto haddana aysan daba dhigin hee waxba loogama qiyaas qaadan aysan dhihin ee furan laakiin asalkan isaga wuu soo arooray nusuusta waa ku yimid kabacdina shareecadu maxay daba dhigtay cid kale maxaa layaa ma aqmari karto marka harci hareecadu ay tay cid kale ma aqmari karto seed qiyaas uga qaadqanaysa ood u odhan kartaa wadaad kale ayaa islaam ku guursan kara wey marka warka asaga war saxiixa mahabukuyu sheekhu faama idaa warada harcu sharcigu hadduu ku soo arooro bukuya bilmanci diida hadduu ku soo arooro minhu maxaa la yidhaahdaa ka asaga xaggiisaa la diiday uu ku soo arooro falaa yajuusu falaa yajuusu alqiyaasu calayhi in wax loo qiyaas qaato ma bannaana buu ku yidhi walihaadaa sidaa daraaddeed ba laa yajuusu aysan bannaanayn alqiyaasu qiyaas usan banaanayn idaa munica hadii la diido minhu agqiyaaka hadii la diido wey idaa manaca afan idaa manaca hadduu diido minhu qiyaaska hadduu diido nasun hadduu diido aw ijmacun hadduu diido iska dhib yartahayo hadda waanu samaynayna walihaada laa yajuusu ma banaana alqiyaasu inaad qiyaas qaadato ma banaana idaa manaca markuu diido wey minhu qiyaaskii markuu diido nasun aayad quraan iyo xadiis baa kaa diiday wey sida hadda aan sheegnay khaalistan laka aayad baa diiday maaa lan yujzia maaa hayraka xadiis baa diiday wey aw ijmaacun ama ijmaac lmuslimiin baa ku guntamay weeye inaysan maxaa la yihahdaa hawshaanu maaa la laga qiyaas qaadan kar waa ku gudabaya marka hawsha hadday dhacdo usuusha noocaasa waxba loogama qiyaas qaadan kara ciladaadiina aad la ordayseen asxaabu abu xaniifa aad la ordayseen nebi axmed qof kale kayrkiisaga qiyaas qaateenna waxaa weeye waa qiyaas la diiday asaladiin wax looga qiyaas qaato waana baatil weeye ciladana waa buraysaa weeye hada bilahi tawfiiq sal lla waslam calaa nabiyina maxamed wala alihi wasaxbi ajmaciin